alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedin wcala aali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cqdata min lisaani yafqahu qowlii <coughs> waxaynu ku guda jirnay ismigii mawsuul marka waxaynu qaadanay ismiga mawsuul in laba loo qaybiyo nasun wa mushtarakun mid nas ah oo waxa uu loo dejiyey ku cad wax kale aan <coughs> mid mushtarag ah ka mushtaragihina isagu waxa uu ku dhacayaa mushtarag isagu weeyaan oo intiiba waa ku wada dhacaya isagu oo laguma gaabsan karo anwaacda bar ka a ah, bal dhammaantood waa wada suubanaya markaa sheekhu waxau ihi raximah اllahu tacaala wman wma waal tusaawi ma dukir wahakada duu cinda in shuhir wman lafdiga man wmaa iyo lafdiga ma wa al iyo lafdiga al tusaawi waxay la sinaanaysaa ay hiya madkuuraadani ya waa man iyo wax lagu cadfay maa i alladii ka ayay la sinaanaysaa dukira la sheegay huwa maaga maagaa lasoo sheegay ayay la sinaanaysaa waduu lafdiga duu shuhira waa la caan bixiyey ey huwa duu waa la caan bixiyey cinda tayi'in tayi agteeda ayaana lagu caan bixiyey haakadaa ay mushaabihan xaalo uu yahay mid shabaha liman wamaa waal man iyo ma iyo al mid shabaha xaalada uu yahay ayaa la caan bixiyey wadaatu lafdiga daatu kalatii oo kale weeyi aydan idtu waa noqday aydan noqod ayaa noqday ladayhim ayaga agtooda ayay ku tahay daatu kalati oo kale wa ataa waa yimiday dawaatu lafdiga dawaatu waa yimiday mawdica laati allaatii mawdiceeda ayaa u yimiday ay ladayhim ayaga agtooduna ku yimiday wuxuu sheekhu halkan ka tilmaam mawsuulku waa nas iyo mushtarag nasku isagu waxaa loo dejiyey unbuu ku cadiyey laakiin mushtarag waa maxay mushtarag isaga lafti gaara laguma gaabsan karo bal intii o dhan wuu suubanaya macnaheedu waa maxay yustacmal lilmufrad lmudakari yustacmalu lilmufradi binawcayhi aan soo ikhtisaarnaba walilmusanna binawcayhi waliljamci binawcayhi waa imse marka mina lix noqonin ama tafsiiliba oo sow mu ahayn khaaskii sow sideed may ahayn sideeddiiba waa lagu wada ridaya sideeddii lafti wixii ay ku dhacayeenba maan man oo keliya ku dhici karta ya man oo keliya ayaa ku dhacasta sheekh soo basiid ma ma oo keliya ayaa ku dhaca waa lix mushtaragu mushtaragu waa lix mushtaragu waa lix halayla socdo mushtaragu waa lix weey waa man iyo ma iyo al iyo duu iyo daa iyo ayun waa imisa lixdaa weeyaan tusaalihii waa maxay adaba iyadoo laftigeegu iyadoo lafti keliya tahay man sideedaasuna iskaga tahay ayaa haddaa ku dhacaysa maxay lixdiiba iyadoo mufrad mudakara ku dhacday jaaanii waxaa ii miday man qaama kii kacay baa ii mid iminka mantani maxay ku dhacday mufrad mudakaray ku dhacday ma daliil ma aladii yubayin qaamo caddaysay waatii qaacidadii qadrigaan kuso qaadanay iyo mutamimadii maxay jirtay waladii yubayinu calaa maa waqacat calayhi almawsuulaat almushtaraka huwa damiir sila soo saamayn siladan damiirka ka noqonaya ayaa noo cadaynaya caaidka loo yaqaano ayaa noo cadaynaya mawsuulka waxa uu ku dhacayo mawsuulkani waxa uu ku dhacayo waja'anii man qaamat waja'anii man qaama waja'anii man qaamata waja'anii man qaamu waja'anii man qumna mid kasta caaidka caddaynaya waxa looga jeedo oo intaa masla fahni marka halkan maxaynu ka garanay man iyadoo lafdigeega un ay tahay in ay ku dhacayso lixdiiba lixdiiba bilmufradi binawcayhi wlmusana binawcayhi wljamci binawcayhi maadna waa la ashuna waa lamid ashuna waa la oo maadi waa maxay tusaale acjabanii maa rukiba acjabanii maa rukibat acjabanii maa rukiba acjabanii maa rukibata acjabanii maa rukibu acjabanii maa rukibna liyadu maadu maaya qalbi sida badankaa ku dhacda mantuna caaqil bay ku dhacda sida badana inkastoo la idhaha manta caalim ha loo adeegsado maadana khayrul caalim ha loo adeegsado ay leeyihin waaya ashina maxaad oan kartaa wajaani alqaa'imu ay huwa isla socona inay tahay maanta maxayna tusinaya ashanaa faacile ma ogtahay ya raabteedi aggan dambaa loo raray ismiga faacil alqaa'imna waa siladeedii weeyaan silada lafteedii wey siladeedu iyo sifa sariixay noqonaysaa waaya wajaani alqaa'imatu wajaani alqaa'imaani wajaani alqaa'imataani wajaani alqaa'imuuna wajaani alqaa'imaatu mana saxay marka alqaa'imaatu yohan waa silada way cadaynaysaa way kutusinaysaa iyadu laakiin faacilka loo jeeda waa maxay waa asha wey asha wey marka sida faraha badan lamaada hayrulcaaqil bay ku dhacdaa mararka qaarkoodna caaqil bay ku dhacdaa sida fankixu maa taaba lakum min anisa oo kale ila maadu nisa bay ku dhacaysaa caaqilin weeyaan waa caaqilaate waa mantuna mararka qaarkood waxay ku dhacdaa maalayaaqil bay ku dhacdaa maalayaaqil ayay ku dhacdaa ilaa afar ilaa saddex qaybood ayaa loo qaybiyaa saddex siyoodba ayaa loo isticmaala oo ay ku dhici kartaa mararka qaarkood waxay ku dhacdaa maxay maalayaaqil bay ku dhacdaa mararka qaarkood lkhtilaaihi caail iyo ayru caail baa isku darsamay walilaahi ysjudu man fi samaawaati baa laodhanaya waayahay waa kolka isku darsamaan caailka iyo ayrucaailku itifaaqan ba kolkaa saa loogu adeegsanaya maada lafteeda iyaduna way ku dhacaysaa yusabixu lilahi ma fi samaawaati wa ma fi lardi markaa mantuna sida faraha badan caaqil bay ku dhacda lakin kayrucaaqilna waa loo isticmaali karaa iyadoo kayrucaaqila loo isticmaalo beydkana u daliila bakaytu calaa sirbil qataa'id mararna bi faqultu wamithli bilbukaa'i jadiiru asirba alqataalman yuciiru janaaxahu lacalii ilaa man qaad hawiitu atiiru fajawaabanii min fawqi gusni araakatin ala kuluna yamustaciru nuciru وأي قطاة لم تعرك جناحها تعيش بذل والجناح كسير بكيت waxaan u ooyey bui calaa sirbi lqaطع kooxdii fiinta ahayd baan u ooyey bui id mararna bi markii ay soo mareen faqultu waxaan idhi bu yidhi walxaal mili aniga oo kale jadiirun bilbukaa oo hintu ay igu haboon tahay asir balqaa kooxdan fiinta ahay hal man yuciiru janaaxahu maydinku jiraa mid garabkiisa yergisaya lacali waxaan mudnahay hee aiiru inaan ugu duulo ilaa man qad hawiitu ciddii aan jeclaa inaan ku gaadho garabkaasa suuragale ah, war ma yergisi kartaan fajaawabanii waxay iiga jawaabeen buu min fawqi qusni araakatin laanqodxo dusheed bay iiga jawaabeen maxayna yidhahdeen alaa kullunaa dhammaantaya yaa mustaciiru kan caariyada rabow nuciyaru waanu ku caariyeynana kan caariyeynta rabow dhammaantay waan ku wada wa ayu qataatin fiintee lam tucirka aan ku caariyinin janaaxaha garabkeyga fiintaan garabkeyga ku caariyinin waate ah, ayu aaatin fiin kasta oo lam tucirka janaaxaha taciishu way noolaani bidulli dulli ayay ku noolaan walxaal aljanaaxu garabkuna kasiru mid jaban u yahay iyadoo garabkeegunoo jaban yahay bay noolanaysaa bu kolkaa maba jirta bu maay mid kasta buu ku aariyenaya maxalushaadka maad garanaysaa yaa culimo wuxuu ku riday maxay hal man yuciiru mantii muxuu ku riday alqaa bay ku dhacasaatay alqaana mana caaqilin ba markaa kayrucaaqil buu adeegsaday waa yahay aliftii iyo laantii baa inoo timiday lilcaaqili way ku dhici kartaa hayrulcaaqilna way ku dhici kartaa jaani lqaa'imu waad odhan kartaa ra'aytu lmarkuuba ama jaani lmarkuubna waad ohan kartaa kii la fuulayy dee kala fuulay ma caaqilba waa maya wey marka culimadu way isku khilaafeen ma ismiba mise ma saddex qowl bay iskugu khilaafeen culimada qaarkood waxay leeyn waa ismi mawsuul may la socotaan culimada qaar waxay yidhahdeen ismi mawsuul wa hada huwa almadhab asaxiix madhabka saxiixa a ah wey waana madhabka ugu tegey imaamu siiba weyhi iyo madhabka ugu tegey jumhuurta ay ku tegeen waa madhabka wey inay tahay maxay ismi mawsuul culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen waa xarfu mawsuul bay yidhahdeen madhabkana waxaa ku tegey maazini waayahay laakiin waxa loo yaqaanaa mawsuulka xarfigiihi muawanu bilmasteri master maan lagu awilin waynu soo dhigna wahaaka xuruufa bilmasaadiri uwilad wacadi laha hamsan asaxu kamaa rawow wahaa hiya an bilfatxi ana mushadadan waziida calayha kayfa xfadha wamaa walow waan soo qaadanaa intii may ku jirtay alladii lasku khilafsanaaba ku jirtayba culimada qaarna waxay idhahdeen alxarfu tacriifin weey akhfash baasanayn alwaa xarfu tacriif idhahdeen lakin qowlka saxiixa waa maxay mawsuulada way noqonaysaa duu bay noo timiday duudu waa mawsuulo duu luqatu tayi waa mawsuulo wey ah, reer tayi luqadooda markaynu eegno mawsuulo weyan caaqil iyo hayru caaqil labadaba waa ay ku dhacdaa marka luqaadkooga dhowr luqa ayaaduudan ku banaan e sida ugu caansani waa in lafdi keliya ay ku wada dhacdo maxay lixdiiba mudakerkii iyo muanadkii iyo musanihii mudakerkaa iyo musanihii muanadka ahaa iyo jamci mudakr iyo jamci muanas intaba iyadoo lafdi keliya inay ku dhacdo luqadaasa ugu caansan oo nidhaahno maxay jaanii duqama jaanii waxa ii yimiday jaanii waxa isoo gaadhay jaay waa laazim moogta hadday gudubto lakin maxay noqonaysaa mucadda hadday noqoto maxnasa bimacnaa waa sala ficil kalaa la tadmiiniyo la dhansiiye jaaanii waxay soo gaadhay duuqaama waduuqaamat waduuqaama waduuqaamata waduuqaamu waduuqumna saasay noqonaysa <laughs> misle fahne marka luqa labaad jirto waxay idhahdeen waa saxe dowda sideed aan ku daynayo markay ku dhacayso mufrada mu'anathaa daatu aynu nidhaahno arbalka warrama sida aynu nidhaahno maxay daatu aynu nidhaahno haye markay ku dhacayso jamaca muanana haynu yar bedelna oo dhawato aynu nidhaahno marka maxaa la bedelay mufradadii muanadii markeedi waa la bedelo maxay dhahdeen dhaato aan yar nidhahno allati aan kala mid dhigno jamac muanad markay ku dhacsan allaati baa ku dhici jira sooma waa mawdic allaati ataa dhawato halkuu kuleeyahy weeyaan dhawato aynu bedelno maxaa soo haray laba ka jar ah, maxaa soo haray dacunim afar afarta maxay yihiin mufradkii mudakerkii aynu nidhaahno maxay jaa'anii duuqaama musanihii mudakerkiina aynu idhahno jaanii u qama jamci mudakerna aynu idhahno jaanii u qamu maxaa soo haray marka labaa soo haray sooma mufradadii musanihii muanadkii aynu idhahno jaanii u qamata misle fahni maxaa soo haray laba sooma aynu idhahno jaanii dhatu qamat iyo jaanii dhawaatu qumna saa aynu idhahno ml marka taas bedlaya marka ha fahmi waayna halkan ina yidhi wkalati ayضa ladayhim datu wmawdic lati ataa dawatu waa duu luqaad ku sugan weyaan markaa duu sida laakin mashhuurkii waa maxay waa in iyada oo duu oo lafti keliya ay tahay lixdiiba lagu wada rido luqada labaad u tilmaamina waa maxay luqada labaad u tilmaamina waxa weeyaan mufradada mu'anasada ana daatu aynu ku ridno jamc mu'anasna aynu dawaat ku ridno waa in hamaynan isla fahmi waaya luqad saddexaad baa jirto muanay ba ka dhigayaan wayna jamcinayaanba oo waxay iska oranayaan dawa iyo dawu waa mufradkii ah, waa muanihii mudakarka iyo jamci mudakarkaa dhawey iyo dhawi waa xaalatu nasbiyo xaalatu jar dhawata xaalatu rafca dhawatey xaalatu nasbiyo xaalatu jar dhawatu jamci markaa saas weeyaan laakiin sida mashhuurka waa inaynu nidhaahno duudaasi waa mawsuula waana mebni saa aynu nidhaahno saasaa raajix ah waayahay waa iska fududahay waman iyo wamaa iyo waa lagu cadfay e eh, tusaawi faacilkii waa hiya madkuurnimayna ugu noqonaysaa manta iyo waxa lagu cadfay tusaawi waxay la sinaani hiya madkuuraadaas waxay la sinaan waa khabarkii maaragtan maana waa mafcuul waa ismi mawsuul <laughs> tanaan ka sheekaynayna mooyaan ukira eh, caaibkii waa huwa maada u noqonaya ukira jumladana waa siladii wey waduu mubtada ka dhigo shuhira waa ficil maadi oo muqayiro siqaanayo faacilkani waa huwa duuda ayuu u noqonaya cinda tayini shuhira ku tacaluji hakadaana waa xaalo inaga mushaabahan soo qadarnay wakalati waa khabar soo taqadamay aydanna waa mafcuul mudlaq aadaya aydan ladayhim wuxuu ku tacaluqaya kalatiyaalkii ku tacaluqday khabar muqadama daatun waa mubtadiya muakhara wa mawdic allaati wa ataa dawaatu ficil iyo faacil mawdicana ku tacaluji allaatina waa mudaafiriin mutacalaqayga waa gowaana ladayhim soo qadar man lafdiga man ma iyo lafdiga ma al iyo lafdiga al tusaawi waxay la sinaan hiya madkuuraadani maay aladii ka ayay la sinaan dukira la sheegay huwa maaga waduu lafdiga duu shuhira waa la caanbixiyey huwa duu cinda tayiin tayi agteeda ayaa lagu caanbixiyey hakadaa madkuurkan xaalad ay lamid taha la caanbixiyey hakadaa ay mushaabihan mid shabahda xaalad ay tahay baa la caanbixiyey liman wama al man iyo ma iyo al mid shabahda xaalada ay tahay ayaa la caanbixiyey wadaatu lafdiga daatu kalatii lato wadaatu lafdiga daatu kaainatun kalati allati oo kale ayay ahaatay aydan cidtu waa noqday aydan noqod ayaa noqday ladayhim reedayo agtooda ayayna kula mid ahaatay wa mawdica allaati ay wa ataa waa yimiday dawaatu lafdiga dawaatu waa yimiday mawdica allaati allaati jamc somaan jirin jamc marasa kuma dhici jirin booskeedii daatu ayaa yimiday ay ladayhim reedayo agtooda waayahay wa milu maada bacdama istifhaamin aw man idaa lam tulqa fi lkalaami wadaade wadaa lafdiga daa milu ma ma oo kale weeyaan xaalata kawnihaa waaqicatan bacdama istifhaamin xaalada ay tahay mid dhacday maada istifhaamtaa dabadeed wa man istifhaamin iyo manta istifhaamtaa dabadeed xaalada ay tahay mid dhacday idaa lam tulqa marka aan la laaqi yeelin ay hiya daadii fi kalaami hadalka dhexdeeda marka aan lagu laaqi yeelin jawaabkii baa go-ane fa hiya iyadu milu ma ma oo kale weeyaan halkan sheekh wuxuu ka tilmaamay saddex buu noo soo tilmaamay waa man iyo ma iyo al saddexdaas inay yihiin mawsuul mushtaraka ah. waa kii afraad weeyi afar bi noosoo timaamad afar bi noosoo timaam waa man iyo ma iyo al iyo u waa kii shanaad marka waa daa kii shanaadna haddaba daa asmaaishaari bay ku jiri jirtay bidaa limufradin mudakarin ashir bidii wadihtitaa calan unsaktasir meel halkaa kusoo qaadan ya halkaasaan kusoo qaadanay haddaba asmaadii ismaishaaraha dhexdooda waxay kala gaar noqotay iyadoo mawsuula in la isticmaalo mawsuulay noqon kartaa sheekh aan ma isla fahni daadii mishaarahaynu kusoo baranay mawsuula ayay iska noqonaysaaba saddex shardi baa laakiin loo shardiya laba shardi buu sheegay midna wuu ka tegey labada shardi uu sheegay waa maxay an takuuna masbuuqatan biman wamaa alistifaamiyatayn waa in lagala horeeyo maxay man iyo maadii istifaamiyataynka ahaa hadday labadaa daba dhici weyda miya mawsuula kaama aha sheekh ka cagacage wey waa shardiga koowaad shardiga labaad waa anlaa yulqa fi lkalaam kalaamka waa inaan lagu laaqiyen oo macnaheedu waa maxay bian takuuna murakabatan ismi keliya waa in laga soo wada qaado labadooda maada ismi keliyad ka soo qaadaysa mandana ismi keliyad ka soo qaadaysa waa murakabo sooma marka waa la laaqi yeelay ka dhiganta waa la laaqi yeelay ka dhiganta haye shardiga saddexaad uu ka tegey allaa yuqsada biha isma ishaara ismi ishaara waa inaan looga qastin ismi ishaara haddii looga qasta ka waran ismi ishaara haddii looga qastana dee waxay noqonaysaa mawsuulo noqon maysa waaba ismi ishaara caadiya noqotay waa inagii beydkii qadriga la isku haysan jiray soo ma garanaysaan cadasma licabaadin calayki imaaratun najawti wahada taxmiliina aliiqu beydkaan ku manajina soo ma garanaysaan kii wey halkiibu daba taagintahay markaa saddexdaa shardi inu shardi an takuuna masbuuqatan biman wama alistifaamiyatayn wa an laa yulqa fi lkalaam wa an laa yuqsada biha isma ishaaratin saddexdaa shardi haddaynu ka helno maxaa la samaynayaa daadi waxay noqonaysaa ismi mawsuul bay noqonaysaa waaya maada cindaka maada cindaka ee kelmad keliya ka soo qaata maada cindaka ayu shayin cindaka maada cindaka shaygeeba agtaada markaa maada oo wada socota ayaa mubtada cindakana khabar bay noqonaysaa masl haddii kale maxay noqon ma shaygee ayuu da ay alladii kii yahay cindaka agtaada ku sugnaaday daadani khabar bayba noqotay maadana maxay noqotay ya mawsuulay noqotay dade maad waa mawsuule weeyi waa mubtade daana waa maxay waa ism mawsuul iyaduna waxay noqonaysaa waa khabarkii cindakana waa maxay waa siladii weyde cindakana silada bay maada cindaka masl fahnayntaas marka wuxuu yidhi wa milu ma waa khabar soo taqadumay daaduna waa mubtadi o muahara bacda mastifhaamin waan xaalaynana aw manta mudaaf ilayhi baa ka goona istifhaama idaa lam tulqa dee tulqa waynu garanana waa ficil mudaaric oo muqayir siqo lamta lagu jismiyey oo waa xarfu cilla lagu jismiyey oo halif ah naaib faacilkiina waa hiyo daada unoqonaysa fil kalaamina iska tacaluji waa go'an yahay maxay jawaab shardigina waa go'an yahay xagee kala mid tahay ma oo kale weyan waxay kala mid tahay fi lmawsuuliyati wahunaa'iyati mawsuulnimadu way kala mid taho maana ism mawsuul bay ahayd daana waa ism mawsuul funaiyanimadana waa kala mid dana waa laba xaraf mana waa laba xaraf de war sab barkumada waka waaya marka culimadu waxay ku kala saaraan waxay dhahdaan mm, daadu markay mawsuulo noqonayso iyo markay ismu ishaare noqonayso haddee ismi dhaahiri u daba dhaco mawsuulay noqotaa ya man tha rajulu oo kale ka man tha rajulu man tha rajulu arajulu iminka ma noqonayso u noqon mayso maxay daadani maxay u baanta sawsile uma baano ismigani ma noqon karo salada imika ma noqon kara me ma noqon karo haddee ficil mudaaric ficil haddii u daba dhacna maxaa la odhanaya ficil haddii u daba dhacana waxa la odhanaya waa mawsuula la odhanaya markaasaa ugu fiican ad ku kala saari karta waaba sida haddee ismi daahiri u daba dhaco waa ismu ishaare weey haddee ficil u daba dhacana mawsuulay noqonaysaa misle fahni saasaa ugu fudud wadaa lafdiga daa milu ma ma oo kale weeyi xaalata kwniha waaqicatan xaalad ay tahay mid dhacday bacda ma istifhaamin maada istifhaamtaa dabadeed xaalad ay tahay mid dhacday bay tahay maxay ma oo kale aw man istifhaamin ama manta istifhaamtaa dabadeed mid dhacday xaalad ay tahay idaa lam tulqa marka aan lagu laaqi yeelin hiya daadii fil kalaami hadalka dhexdeeda marka aan lagu laaqi yeelin oo iyada iyo maada ama iyada iyo manta aan la istarkiibin shay keliya xaraf keliya aan loola dhaqmin fa hiya iyadu milu ma ma oo kale weeyi markaa ya sowshan ma hayno kii lixaad isagoon sheegin buu sheekhu gudagalay maxay maxaa noqonaya haddaba silo silo silo silaad ka dhammaan weyda sila maxaa noqonaya isna ka jawaabo wuxuu yidhi wa kulluhaa yalzamu bacdahu sila calaa damiirin laa'iqin mushtamila wa kulluhaa mawsuulaadda dhammaantood yalzamu waxaa laazimi bacdahu kulliga dabadii waxaa laazimi silatun sila ayaa laazimi siladaasoo mushtamilatun wadata calaa damiirin damiir wadata damiirkaasoo laa'iqin u cunama ay bilmawsuuli mawsuulka u cunama wuxuu leeyahy sheekhu raximah llahu tacaala dhammaantood waxaa laazimaysa mawsuulaadii wa kulluha waa min alfaad alcumuum ya xarfiyatan kaanat aw ismiyatan ama xarfiya ha ama ismiye ha noqoto e mid kastaa silay u baahan waxay ku kala duwan yihiin maay maxay kula duwanaanayaan mid caaid bay yeelan doontaa sooma waayahay dhammaantood markaa sila macnahooga caddaynaysa ayaa dabadood laazimaysa silada haddaba waxaa loo shardiyaa siladaas waxaa loo shardiyaa inay wadato damiir laaiq u ah mawsuulka mawsuulkan silada u baahan damiir u noqonayo siladii waa inay wadato waa damiir aaiba soo ma aragtaan hadduu mufrad yahay waa inuu mufrad noqdo hadduu mudakr yahay waa inuu mudakr noqdo hadduu ayrkood yahy waa inu ayrkood noqdo hadduu muanat yahy waa inu muanaf noqdo hadduu muhani yahy waa inu muhana noqdo ah, saasay noqonaysa tusaalaad ku garani jaa'ani aladii darabtuhu iminka darabtuhu darabtu ahay mayna siladii ahayn darabtu mayna siladii ahayn culima waa siladii hadaba siladani waa inay wadato damiir laaiq u ah mawsuulka hore aladiisa mufrad mudakar lagulama khitaabi jirin dee darabtuhu haadan iyo noqonaysaa laaiq miyan soma waa laaiq de musanihii maxaad odhan jaani ladaani darabtuhumaa jamcii maxaad odhan jaani ladiina darabtuhum baad odhanaysaa muanasadii maxaad odhan ya jaat alatii darabtuhaa allataani darabtuhumaa allaati darabtuhuna saasaad ohanaysa marka waa inuu wato maxay jumladan silada noqotay waa inay wadato damiir laaciq u ah oo u cunamaya mawsuulkii sida uu haada inuu la dhaqmin soma garanaysaan waay waxaa dhici kartaba haddaba mawsuulka lafdigiisu inuu yahay mufrad mudakera macnihiisuna uu noqdo musanne ama jamac u noqdo ama keyrkoodba waa sida manti iyo maadi oo kale laftigooda waa mufrad muna mufradayn maxaa la samaynaya marka haddii aad hayrulmufrad ula qasadid hayrulmufrad mudakar ah haddii aad ula qasadid waxaad samaynaysaa waxaad ilaalinaysaa maxay lafdiga ayaad ilaalin ama macnaha ayaad ilaalin labadaba oo maxaad odhan acjabanii man qaama maxaad ilaalisay lafdigii man qaamat man qaama man qaamata man qaamu man qumna kolbasaad ula khidhaabaysid haddii doontid lafdigaad ilaalin waa sida faraha badanle wa minhum man ystamicu ilayka minhum man ystamicu ilayka maxaynu ilaalinay lafdigii baynu ilaalinay haddee doontida waxaad ilaalin kartaa macnaha wa minhum man ystamicuuna ilayka marka waa iska fudayd wa kuluha waa iska mubtade wa kuluhaa mawsuulaadan dhammaantood yalzamu waxaa laazimi bacdahu kulliga dabadii waxaa laazimi silatun sila ayaa laazimi waa khabarkii silada oo mushtamilatun wadata hiya siladu calaa damiirin damiir bay wadataa damiirka oo laaiqin u cunama mutacalaqiisii baa go-an ay bilmawsuuli mawsuulka u cunama wa jumlatu aw shibhuha aladii wusil bihi kaman cindu ladii mhu kufil wa jumlatun aw shibhuha wuxuu sheegaya siladii mawsuulka ayuu sheegaya siladii maxay noqonaysaa adaba waa kan siladii laba mid bay noqon ima an takuna jumlatan wa ima an takuna shibha jumla jumladii labaa kaaga soo bixi ima an takuna jumlatan ismiyatan wa ima an takuna jumlatan ficliyatan jumla xarfiya la dhama jirta lianna alxarfa laa yuctabar bal maa bacdahu yuctabar xarafka lama tixgeliya isaga lakin maxaa la eegaya waxaa ka dambeeya in kaana isman faljumlatu xiinaidin ismiya wa in kaana ficlan faljumlatu xiinaidin ficliya masle faanaynta shibuljumlihina hadda maanta saddex baa soo gudagelaya awal hore adeed labanu taqaanay baabkan marka la joogo shibuljumla adeed maqashid ismiga mawsuul saddex baa soo gudagelaya oo maxay aldarfu waljaaru walmajruuru iyo sifatun sariixa saddexdaasaa maanta shibuljumle isla waan fahnay la tahay wuxuu yidhi marka alladiika wasila lagu sileeyey huwa kululmawsuulaadkii bihi ladiga lagu sileeyey jumlatun jumlo weeyi aw shibhuha aw shibhuljumlati ama jumlo mid shabahay weeyi wadalika tusaaluhu ka inuu wuxuu ahaaday kaman ay kaladii ka cindii ay istaqara cindii agtayda ku sugnaaday alladii ka weeyi ibnuhu ladiiga inankiisa ku fila la damaano qaaday la kafaalo qaaday aywa ibniga waayahay halkan sheekhu wuxuu kaga waramay waxa noqonaya maxay wax noqonaya ama waa jumlo ama waa shubhi jumlo weeyaan shubhi jumlona wuxuu ula jeedaa darafka iyo jaariya majruurka ayaa uula jeedaa iyo sifada sariixada saddexdaasi ayaa baabkan soo gudagelaya haddii shibhuljumla aad maqashid haddaba jumlada mawsuulada waxaa loo shardiyaa saddex shardi ayaa loo shardiyaa saddex shardi buu ibnu caqiil ku dhigaya laakiin waxaa loo shardiya maxay ilaa shan shardi ayay noqonayaan saddexda shardi shardiga koobaad an takuuna khabariya jumladu waa inay tahay jumla khabariya waa in ay tahay shardiga labaad kownuhaa khaaliyatan min macna tacajubi macna tacajub waa inay ka maran tahay shardiga saddexaad kownuhaa hayra muftaqilatin ilaa kalaamin qablaha hadal ka horeeye waa inayna u baahnayn sow saddex ma saddexda isagaa inoo dhigay khabariye markuu yidhi wuxuu ku saarayaa dalabiyadii iyo inshaa'iyadii ayaa uu ku saarayaayo oran maysid jaaani ladii idribhu ma banaano luga alcarabiya jaaanii waxa isoo gaahay alladii kii ayaa isoo gaadhay idribhu garaac suuragal maaha arintan waxaan ku khilaafanaa kisaai baan ku khilaafanaa odhanna maysid jaaani ladii laytahu qaaimun inshaiye ka dhigi maysid jaaani ladii laytahu qaaimun inshaiye ka dhigi maysid hishaam baan ku khilaafanaa khaaliyatan min macna tacajubna wuxuu ka saarayaa jumlada tacajub wadata jaaani ladii maa axsanahu taasina ma banaano waayahay khabarye haba ahaatee laakiin macna tacajub baa ku jira de biayri muftaqiratin ilaa kalaamin qablahana waxaa ku baxaya jaani ladii kii ayaa soo gaadhay laakinahu qaaimu waayo hadalkani wuxuu u baahanaya hadal jumlo kale oo ka horeysay ayuu u baahanaya ila laakin maxay faaiideysaa istidraag taqiibukalaami birafci maa yutawaamu hubuutuhu aw birafci maa yutawaamu nafyuhu soo saamahan jirin maa qacada zaydun zayd muu fadhiisan laakinahu qaaimu saas iyadoo u baahan tahay marka saddexdaa sharte isagaa sheegay laba shardi baynu ku daraynaayo anlaa takuuna maclumatan likuli axadin anlaa takuna maclumatan likuli axadin ruux kasta mid lagu garanayo waa inaan ahayn anlaa takuna maclumatan likuli axadin tusaale waa maxay jaaanii waxay soo gaadhay alladii kii xaajibaahu fawqa caynay war mid kasta labadiisa sunyaal mina indhiis ka sarin ya ma mid gaara calaamadaas kale ya jaaani aladii xaajibaahu fawqa caynay ma nin gaaraas kale nin gaar iskama le alla ila hal mar bay banaan cinda iraadati istiqraaq dadkii oo dhan baa yimid markaad ujeedid waa banaantah waaya shardigii shanaad wa an takuuna machudatan lisaamici kan saamicaae maqlaya waa inuu garanayo waa inuu garanayo horay waa inuu garanay maqaam baa laga soo reebay maqaamu tahwiil isa shidagelinta iyo iyo takfiimka iyo kuwa waa laga soo reebaa sida faashiyahum min alyami ma ashiyahum faawxaa ilaa cabdihi ma awxaa markaa shantaa shardi ayaa loo sharda shanta shardi waa maxay an takuna khabariya wa an takuna khaaliyatan min macna tacajub an takuna ayra muftaqiratin ila kalaami qablaha shardiga araad muxuu noqonaya anlaa takuna macluumatan likuli aad shardiga aad mxuu noqonaya shardiga laad muxuu noqonaya wa an takuna maxhudatan lisaamici min qablu horey waanu garanay intaa masla fahnay marka shantaa shardi ayaa loo shardiyaya maxaa ii yimid shibir jumlihii soma daraf iyo jaar iyo majruur waa ina taam yihiin macnahoogu taamna waa maxay waa in mutacalaqoogii la garanayade faaida waa ina ku xasilayso oo waa ina tahay tusaaluhu jaa aladii cindaka aw jaa ladii fi daari laakiin ma banaan ina tirahdi ja ladii bika ja ladii bika bal ka hor faaida may ku xasishay la marka mutacalaquna mali waajibulxadafka ahaan jiri weyaan ee lasoo qatari jiray weliba maxay ficilka marka wa jumlatun aw shibuha way isku cadfan yihiin waa khabar taqadumay alladii waa mubtada muahar ah wasila waa ficil maadi oo muqayiru siqa ay naayib faacilkii waa huwa wuxuuna u noqonaya kulligii soo ma garanataan mawsulaadkiiba u noqonaya bihi hadan yar waxa u noqonaysa alladii jaari majruurkana wasale iskaga tacaluji kaman cindi alladii ibnuhu ku fil laba wuxuu keenay tusaale laba miihaal buu keenay labada miihaal mid waa shibul jumlihii midna waa jumladii man cindihi waa maxay waa shibul jumlihii oo darafa alladii ibnuhu ku filna waa maxay waa jumladii oo weli jumla ismiya manaan wuxuu yidhi sheekhu alladii ka wasila lagu sileeyey ay huwa kululmawsuulaadkii bihi ladiga lagu sileeyey jumlatun jumlo weeye aw shibhuha ama jumlo wax shabahay weeye wadalika tusaaluhu kain wuxuu ahaaday kaman ay kaladika cindii ay istaqara cindii agtayda ku sugnaaday hadda fiirso ma cindiidani waa maxay waa uun khabar maaha hadda iska ilaali sheekh kaman wadalika tusaalihii kain wuxuu ahaaday kaman ay kaladii ka ay istaqara cindii agtayda ku sugnaaday alladii ka weeyi ah, ibnuhu ladiga inankiisa kufila la kafaalo qaaday ay huwa ibniga ibnuhu baa mubtada kufilana waa maxay jumlada may jumla ismiye ahayn jumladaas maxay u noqonaysaa waxay u noqonaysaa maxay jumlada waxay u noqonaysaa khabar bay u noqonaysaa de ibnuhu iyadoo wada socota haddana maxay noqonaysaa waa siladii bay noqonaysaa siladii ayay noqonaysaa alladii siladeedii wey wa sifatun sarixatun silatu al wa kownuhaa bimucrab afcaali al wa silatu alle wa silatu al al siladeedu sifatun sifo weeyi sifada oo sariixatun cad wa kownuhaa silada ahaanteeda bimucrabi afcaaliy min mucrabi afcaali afcaasha lecraaba ay ka mid noqotaa qalla waa yaraaday ey huwa kownku kownkaas waa yaraaday halkan wuxuu ku tilmaamay mawsuulaadda aynu soo sheegnay dhammaantood siladood waxay noqonaysaa maxay ama waa jumla ama waa shibhuljumla wa arrintaa misl fahne haddaba al iyadu waa gaar al iyada waxa u noqon kara un hal shay baa u noqon kara halkaas waa maxay waa sifa sariixa sifa sariixa muxuu ujeedaa khaalisatulwasfiya wasfinimadeeda ayaa barax tiran waa likawniha fi tawiili ficli ah, walam tuqlab alayha ismiya marka maxay noqonaysaa waa ismigii faacil sida adarib ismigii mafcuul sida almadruub sifadii mushabahadii sida alxasan weji amhilatu mubaalaqa sida alwadaac kuwaaso kale ay noqonaya marka sifa sariixa waa maxay waa khaalisat wasiya likawniha fi tawiili ficli walam tuqlab alayha ismiya taasaa la odhanaya markaa sifada sariixadii keliya waxay sila u noqonaysaa asha ayay sila u noqonaysaa wuxuu ku tilmaamaya beydka nuska dambe shadriga dambe wuxuu ku tilmaamaya waxa shaad noqday ashi in lagu sileeyo ficil mudaaric ashi in lagu sileeyo ficil mudaaric wuxuuna u yidhi wa kawnuha bimucrab alafcaali qalb buu ku yidhi maaragta way yar tahay buu yidhi waa qaliil markaa sifa sariixa in laga dhigo waa sida faraha badan leh aynu naqaano ficil mudaaricna wuu u noqon karaa maxay sila wuu u noqon karaa laakiin waa qaliil buu yidhi sheekhu waa qaliil buu yidhi beydkaasuu soo qaato wuxuu yidhi ما أنت بالحاكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل ما adigu ma yhid bui بالحakم waa nin garsoolaa ma yhid aلتurضى اladيi kaasoo turضى raali lagu yahay xukuumatuhu garsoorkiisa wala اصيil mid meel wanaagsan asl wanaagsan ka jeedana ma yhid walaa dhi niyo mid ra'yi u saaxiibana ma yhid واljadli mid dood iyo dee muran u saaxiibana ma yhid intii dhinac waad ka qatantu meel aad ku saxsan tahayba lama hayo bu ley maalusheerka maad garanaysaa ya maalushahidku waxa weeyaan waa aturdaada wey mawsuulki ismiga ahaa muxuu geliyey ficil mudaaric buu geliyey aturd marka cinda jumhuur basriyiin arintaasi waxay gaar ku tahay shicirka ayay gaar ku tahay musanifku wuxuu sheegtay kitaabkiisan meelaan ahayn inayna isaga gaar ku ahayn ee ikhtiyaar ahaan bay u baahan tahay haddee doonti waad gelin kartaa weli haddee doontidna waad ka dayin kartaa waxaa sila looga dhigi karaa eh, eh, asha mawsuulada waxaa sila looga dhigi karaa jumla ismiya darafna waa looga dhigi karaa lakin waa bishuduud ka hore waxaa kamid a min alqawmi rasuulullaahi minhum lahum daanaat riqaabu bani macaadin min alqawmi ay ana anigu min alqawmi buu yihi qoomkii ayaan kamid ahay arrasuulullaahi alladiina kuwaasoo rasuulullaahi rasuulka ilaahay minhum ayaga uu kamid yahay lahum ayaga daanad waxa u khuduucday bu riqaabu bani macad reer bani macad qoorahoogi oo quraysh ayaa u khuduucay bui maxalshaadku waa maxay wuxuu uga deliishanayaa beydkan arrasuulullaahi ashii jumla ismiye ayuu geliyey oo daruuro uga dhigay waa arrasuuluda ashi ku jirtay ismiyadii ay noqonaysa darafbay noqon kartaa man laa yazaalu shaakiran cala lmacah waa mashhuuru kamile man laa yazaalu shaakiran cala lmacah fahuwa xarin bicayishatin daati saaca ma ah. ruuxa laa yazaalu aan ka zuulahayn shaakiran inuu ka mahadnaqo cala lmacah cala aladii ka macahu istaqara maahu macah albugli soma aragtid waa maxay wuxuu ku sileeyey mawsuulkii daraf waana shaad waana he waana shaad kaa horena waa daruura kan dambana waa shaad isagu fahuwa kaasi xarin wuxuu ku mudan yahay bicayshati nolol oo daati sacah ballaadhni u saaxiib ah markaad isku soo khulaaseeyo al siladeedu maxay noqotaa sifa sariixa oo looga jeedo khaalisat wasfiya likawniha fi ta'wiil ficli walam taglib calayha ismiya taas uga jeeda oo ismigii faaciliyo ismigii mafcuuliyo sifadii mushabahadiyo amsilatu mubaalagiyo kuwaasay noqonaysaa in ficil mudaaric sare looga dhigana way yar tahay buu yidhi marka jumhuurbasriin iyagu waxay leeyihiin waa daruurta shicir ina maaligni isagu muxuu leeyahy kitaabkiisa meelaan ahayn wuxuu ku leeyahay mayane waa ikhtiyaaroo adaa gelin kara kana dayn kara buu leeyahay isaw marka lakin jumhuurbasriy saasay qabaan wa sifatun sariixatun wa khabar soo taqadumay sifada oo sariixatuna waa nacti silatu al waa mubtadihii oo muahar ah wa kownuhaa laba inoo banaan damiirka inaynuu celino wa kownuhaa waxaa noo banaan inaynuu celino asha asha inaynuu celino bimucrabil afcaali markaa muxuu ku tacaluqaya ya kolka kownkani waa masderun mudaafun lismihi saasuu noqonaya waxa ka dambeeyana waa khabarkiisii ila kown waa masder ismigiisii baa loo idaafeeyey marka wkawnuhaa haddaynu asha ku ridno waxaynu ku tacalujinana maxay mawsuulatan baan soo qadarana waa abarkii motin khabarkii kownka weeyaan haddaynu kownka silada ku ridnana bimucrab afcaali bacdu bimacnaa min weeyaan bimacnaa min wey waynu ku tacalujin marka maxaynu odhan wakawnuhaa asha ahaanteeda mawsuulatan ay tahay mid lagu sileeye bimucrabilafcaali afcaasha mucrabkeega alla kownkaasi waa yarya haddaynu kownka asha ku ridno damiirka wa kawnuhaa silada ahaanteeda bimucrabiafcaali min mucrabilafcaali ay kamid ahaataa ala waa yaraaday ey huwa kownkaas wuuba yaraadayba kownkaasi ahaanshahaasi waa mid aad u yar bu wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk